بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمستقيم ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى وحوري في المكاتب أظن في المكاتب كأو يكون وحاني لسيدي سيد كيسا عليه أظن في المكاتب كأدوشي سعشرة وعلاف طبن عشرة وعلاف درهم طبن كن ودرهم فيضع عنه كد الجني عند موته لمشدي سأكتيد ألف درهم كن درهم قال مارك وحوري يقوم المكاتب يا حقا تريد اسمه قال وحول فإن أصنم الورثة ورثه هدية إسلام فإن أصنم الورثة ورثه هدية وليبان المكاتب ودونك مكاتبك إلى أهل الوصايا ضدك ملك وصيوين كنه الكوها كان لأهل الوصايا وحوصنا ذي ما عليه وحيد دشري سامي الكتابة كتابة فإن أدى هدو بحياء المكاتب ودونك مكاتبك ما عليه وحيد دشري سامي ومن الكتابة كتابة أخذوا ويقاضي أمرك في ذلك أرنكاس في وصاياهم دردار مضوضة لحظوضة على قدر, على قدر حصصهم قيبه وقدر خيسيك كقابن أيام وإن عجز المكاتب أدونك مكاتب كادو كروايو كان عبدا أضنب ونقنيا لأهل الوصايا ضدك وسيوينك وصاحبك ولا لا يرجع مصر نقن إلى أهل الميراث لأنهم يقو تركوه ويكتقين حين خيروا مرخ الله الدور القليل ولأن أهل الوصايا حين أسلم مرخ الله لبيليهم حقوذة ضمنوه ويضمان قادم فلو مات هدور لنتو أذ فلو مات هدور لمن لها لم يكن مصرنا ذي اللهم يقع ورثة ورثة شيء وحبا ورثة دشو ذو وحبكم إليه شيء مكاتب المكاتب كي هدي ودنتو قبل أن يؤدي إسقام بحنين كور كتابته وكتابة ديسا وترك مالا حولنا كتغن وتركه كتغن مالا حوله هو إسقو أكثر كبضا مما عليه يحيد شيسا فماله حوله إسو لأهل الوصايا بيصونا ذين فماله حوله إسو لأهل, <coughs> لأهل الوصايا بيصونا ذين wain adaa hadduu bixiya almukaataba addoonkii mukaatabka amaa caleyhi waxaa dushiisa actaqa wuu xoroobayaa warajaca walaa'uhu welihiisuna wuu noqonayaa ilaa casabati aladii kii casabadiisa markaa caqada guntay kitaabatahu kitaabadiisa yacni meeshaas waxaa asalkeeda laga soo hadlayay oo lagu soo jiray bay ahayd yacni markaas waxaa weyaan addoonkan markaas waxaa weeye mukaatabka ah haddii uu markaas waxaa weeyaan ninbaa ka taabeeyey markuu sii dhimanayaagteeda addoonka waa la qiimeynay markii la qiimeeyey kadib haddii markaas waxa weeyaan huludka ninkan dhintay xoolihiisa saddex meeloodoo meesha saddexaad addoonkani hadduu ka xoroobi karo wuu ka xoroobayaa markaa way bannaan tahay imaam maalig marka taasuu sii sheegay tafsiirkeeda wuxuu arrinkaa tafsiirkiisu waxaa weeyaan maalan waa inay tahay qiimada addoonku kun diinaar waa inay tahay uu sayidkiisu markaa ku kitaabeeyo laba boqol oo diinaar cinda mowtihi geeridiisa agteeda markaa huluthu maali sayidihina uu noqdo alfa diinaarin kun diinaar uu noqdo arintaasi waa arrin markaa bannaan bay noqonaysaa waay oo meesha waxay noqonaysaa waxaweya kun diinaar markii addoonka qiimadiisu ay noqotay sayidkuna laba boqoloo diinaar uu ku kitaabeeyey uludkiina uu noqdo kunkii dirhamba oo maala xoolihiisii markii meydka saddex meelood loo dhigo waxay noqotay markaa kun dirham kunkii markaas dhulkaas way bannaanaanaysaa waayo waa wasiya dardaaran uu u dardaarmay weyaan waa wasiya dardaaran uu u dardaarmay weyaan markaa sayidku hadduu yahay marka hadduu qolo u dardaarmay dardaaramno markaas waxaa weyaan kale uludkana ayna markaas wax dheeraadayna ka ahayn qiimada adoonka mukaasabka oo adoonkii uludkii markii xoolihii meydka saddex meeloodo markaa saddex meelood markii loo qaybiyo wuxuu uludku ku filan yahay ama saddex meeloodoo meesha saddexaad adoonkan qiimadiisa unbay ku filan tahay laakiin dadkii kale oo meesha adoonna wuu kitaabeeyey markuu sii dhimanayay dad kalena waxbuu u dardaarmay haddaba dadkii kale wuxuu u dardaarmay waxba ma soo oo uludkiiba wuxuu ku dhammaadayba addoonka mukaatabkuu ku dhammaaday maxaa la sabayn oo meeshan uludkii ama wasiyadii iyo dardaarankii dardaarankibuu noqonay ama markaas waxaa weyaan uludku wasiyada iyo dardaaranka ma noqonaye wuxuu noqonayaa markaas waxaa weyaan allahuma staan wareytlan yacni markaas waxaa weyaan dadkan ahlulwasaayahee wax loo dardaarmay unbuu dardaarankooga u filan yahay ama kitaabadan buu ku filan yahay labadaa midunbuu noqonaya midkee la horqaysiinaya kitaabada iyo wasiyada iyo dardaaranka ayuhumaa yuqadamkeebaa la horqaysiin wuxuu sheekhu soo sheegay raximahullahu tacaala addoonka mukaatabkaa lagu bilaabi waayo lianna alkitaabata cataaqatun buu yidhi kitaabadu waa xorayn weeyaan walcataaqatu tubaddaw cala alwasaaya waa laga hormariyaa buu yidhi markaa wasiyooyinka markaa kadib waxaa la yeeli marka wasiyooyinkaas ayaa waxaa la yeeli markaa fii kitaabati lmukaatab adoonka mukaatabkaa ah, kitaabadiisa markaa oo waxay dhaha waxa la dhihi markaas waxaa weeyaan horta adoonka mukaatabkaa ah, huludka laga xoreynaya laakiin adoonkan markaa mukaatabkaa ah, marka wixii lagu dhahaa ee kitaabadaha idinku raaco wasiyadiina iyo dardaarankiinii halkaa ka qaataa lagu dhahayaa oo isaga markaa raaca oo wixii uu bixin lahaa idinka ha siiyo waaye warafada marka waxa u bannaan ninkii wax dardaarmayna warafadiisii waxaa u bannaan dhowr laba arrimood hadday jeclaadaan wasaaya inay u dhiibaan dardaarmadooda iyada oo dhammaystiran kitaabatul mukaatabna iyaga ay unay iyagu iska yeeshaan arrinkaas wuu bannaan yahay waayo ulufka markaas waxaa weyaan ulufkii wuxuu ahaaday mukaatabka laftiisiiba arrintaa haddii ay horta diidaan iyadu waxay noqonaysaa markaa inay addoonka mukaatabka u dhiibaan ilaahay wasaaya ile meesha hadda maalan ninkii wuu dhintay markuu sii dhimanayay baa markaa addoonkana wuu kitaabeeyey isla markaas waxaa weeyaan dadna waxba u dardaarmay xoolihii markii saddex meelood loo qeybiyena saddex meeloodoo meesha saddexaad uma suurtagalaya markaas waxaa weeyaan yacni marka allaahuma asalaam caleyh tulan ee mukaatabkiina ma noqonayo markaas wade huluthu maalulmeyit wuu isna ka xoroobi lahaa waxa weeyaan ahlu wasaayana wasiyadoodii kama wada baxayo labadaa shay meesha kama wada go-ayaana shay unbaa ka go-aya waxaa la samayna waxaa lagu bilaabay kitaabada oo addoonka mukaatabkaa sidaa ku xoroobaya kadib markaas waxaa weeyaan dadkii wasiyada iska lahaayee wax loo dardaarmayna waxaa lagu dhihi addoonka mukaatabka kitaabadiisa raaca oo markay wax u soo xasisho idinku markaasi qaata dadkan markaas waxaa weeyaan iyagu meydka warafadiisiiyana laba arrimood mid ka mid a ah la doorgalin imaa inay dadkan wasiyooyinka lehee wax loo dardaarmay inay wixii loo dardaarmoo dhan dhammaystiran inay siiyaan isla markaa addoonkii mukaatabkahana iyagu ay ku hadhaan oo kitaabadiisiisa iyagu ay qaataan arrinkaas koo waa mid iyo maaha eh hadday arrintaa diidaan inay addoonka mukaatabka ah iyo kitaabada lagu leeyahayba inay ahlulwasaayaha ee dadka dardaaranka u saaxiibkaa u dhiibaan waayo huludkaa wuxuu ka ahaaday markaas waxaa weeyaan huludkiibaa wuxuu ahaadayba mukaatabada lafteedii markaas wasiyo kasiya dardaaranka suuqa fi dardaarmana oo maalan warahadii ay yidhaahaan huludkii wax ka badan buu dardaarmay wuxuuna xaq u lahayn buuna qaatay warahada waxaa la doorgalay in la yidhaaho war wixii uu dardaarmay ama ha yaraada ma ha badnaadee bixiya arintaas waa kow iyo markaas waxa weeyaan haddii markaa taas sidaas sameeya wailaa haddii kale dadkan wax loo dardaarmay xoolahan saddex meelood oo meesha saddexaad u dhiiba iyagu ha qaybsadaan eeg warafadii waxay yidhaaheen annaga saaxiibka iyagii meydka ahaa dhintay wuxuu dardaarmay xoolihii wax oo aan u bannaanayn oo hulidkii uu ka badiyey waxaa la dhihi laba mid soo gala wax alla wixii uu dardaarmay oo dhan inaad markaas waxaa weyaan u dhiibtiin dadkii loo dardaarmay iyo maya eh inaad xoolihii saddex meelood intaad u qaybsiinsoo uludku uma banaanayn uludkii uu qaada oo siiya ha qaybsadaan iyagu e eh. arintaa ibnu rushdi alqurdubi ayaa ka hadlaysna bidaayat wa nihaayat مجلد كالله صفحة صدح بقرية اللح ذنية الص... وحمدية ذا صدنية اللح صدح بقرية صدنية اللح وقال أبو حوري في المسائل المشهورة في أحكام الوصية اختلافهم في حكم من أوصى بثلث ماله للرجل وعين ما أوصى له به في ماله فقال الورثة, فقال الورثة ذلك الذي عين أكثر من الثلث فقال مالك الورثة مخيرون بين أن يعطوه ذلك الذي عينه الموصي أو يعطوه الثلث من جميع مال الميت وخالفه في ذلك أبو حنيفة والشافعي وأبو الثالث ثور وداود وأحمد وعمدتهم أن الوصية قد وجبت للموصى له بموت الموصي وقبوله إياها باتفاق فكيف ينقل عن ملكه ما وجب له بغير طيب النفس منه وتغيير الوصية وعمدة مالك إمكان صدق الورثة فيما, ادعو فيما ادعوه هذا الكوسي وذيه هذا الغير النوع نوعاسه ayuu arintaa ka hadlay markaa ibnu rushdi raximah llahu tacaala wuxuu yidhi masaa'ilka caamka waxaa kamid ah axkaamta wasiyada ku tacaluqa khilaafka aimadu isku khilaafeen qofka maalan dardaarma markaas waxa weyaan xoolihiisa saddex meeloodoo meel ayuu nin u dardaarmay wixii u dardaarmayna wuu magacaabay xoolihiisuna ka magacaabay markaa oo intaa ka siiya buu yidhi warafadii baa waxay yidhaaheen war waxaan laguu magacaabay uluskii wuu ka badan yahay bay yidhaaheen arrintaa imaamu maalig wuxuu leeyahay warasada laba arrimood mid ka kamida ah inbaa la doorgelin imaa inay siiyaan waxaasi ama hayadao maha badnaadee wa imaa inay markaa uluska ay siiyaan imaamu maalig arrintan marka laguma waafaqsano waxa ku khilaafsan abuu xaniif iyo shaafici iyo abutthawr iyo daa-uud iyo axmed baa ku khilaafsan oo waxay leeyihiin markaas iyagu maya sidaa ma ahee aan la dood gali maaye xaq waxay u leeyihiin inay inkiraan oo markaas waxa weeyaan ay u dhiibaan keliya huluthu maalin mayitu inay bixiyaan iyagu waxay cuskanay welibaatan waxay leeyihiin taa waa sida waxaa kale leeyihiin mas'alo kale waxay leeyihiin ninkan wax loo dardaarmay wixii loo dardaarmay wuu u waajibayey labaa loo kala qaadiyo inuu yahay qof wax dhexlay iyo qofan waxba dhexlayn hadduu qofkii meydka dhexli lahaaba uu yahay dee kaama bannaanay isagoo laa wasiyata liwaarihin ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam taasi waa sidaas iyadu laakiin markaas waxaa weeyaan waxay yidhaahaan mas'alada markaas bacdul a'ima calayhim raxmatullah macnaa aimadaasi waxay yidhaaheen wasiyadaas haddii uu qofkii meydkan dhex lahaa uu yahay wuu mulkinayaa bay yidhaaheen wuu mulkinayaa oo meydkan qofkii dhex lahaa mar hadduuna ahayn ama ha yaraada ama ha badnaadee wax alla wixii loo dardaarmo wuu mulkinayaabay iyagu leeyihiin qoladani waxayna cuskanayaan waxay leeyihiin wasiyadan iyo dardaarankani dee waxay ugu waajibtay qofkii dardaarmay dhimashadiisa wuuna ka aqbalay marka seebaa mulkiisa looga naqliyay mulkigiisaba gashay imaam maalina wuxuu leeyahay warafadu inay runba sheegayaan baa laga yaabaa ibnu cabdilbar baa masaladaas si fiican u taxliiliyo oo wuxuu yidhi warafadu hadday sidaa yidhaahaan xujo keena iyo caddayn baa la dhahayaa buu yidhi laba hadal dheeroo noocaasuma sii waday tii uu marka imaam maalik ka hadlayay raximahullahu tacaala وحوري فإن أسلم الورثة ورثة هدي الإيمان تاسو سيدة وسعوا مثال الأسي المكاتب الضوء في مكاتبك هدي الإيمان إلى أهل الوصايا ضدك قو وصاحبك كان لأهل الوصايا أهل الوصايا وحوصوا ناضي ما عليهم وحدوش ما عليه عليهم وحدشيسا ومن الكتابة أمرك فإن أدى المكاتب ومكاتبك هدو بحيو ما عليهم وحدشيسا ومن الكتابة أمرك akhaduu daalika way qaadanayaan arrinka fii wasaayaahum dardaarankooga markaa ayay u qaadanayaan calaa qadri xisasihim qaybahooga qadarkiisa markaas way qaybsanayaan wain cajaza almukaataba addoonkii mukaatabka hadduu ka caajiso ka waran in hadduu wax bixiyo wixii uu bixiyo markaas waxaa weeyaan waxay siinayaan markaa yacni dee waxay uu bixiyo wuxuu siinayaa dadkan ahlilwasaaya buu siinayaa wain cajaza almukaataba addoonkii mukaatabka hadduu ka riwaayana kaana cabdan adoon buu ahaanayaa liahli lwasaaya dadkan ahlilwasaayaha laa yarjicu markaa ilaa ahlilmiiraat ma soo noqonayo liannahum tarakuuhu way ka tegeen markaa xiina khuyiru markii la doorgeliyey walianna ahlaalwasaaya xiina uslima ileyhi markii loo dhiibay daminuuhu way magdhabeen falow maata hadduu dhinto لم يكن له مصنان على ورثة ورثة دشرة شيء وحبا وإن مات المكاتبة هدور انت قبل أن يؤدي إيساوا بحنكور كتابته وترك مالا حوله كتغ هو إيساو أكثر حولها سو أكثر كبلا مما عليه وحيد شيسا فماله إيساو لأهل الوصايا والسنادين وإن أدى هدور بحيه المكاتب ضمك مكاتب كما عليه وحيد شيسا أتقه حروبيا ورجع ولاؤه إلى عصبة الذي عقد كتابته ونقنيا واسد امرك اللهم صل عليه طول وهدي اي مرقى وحكا سوخرانا مرقاس حويان بين اهل الوصايا بالله لو قيب مرقى على قدر وصاياهم سيد عمر الشريحي إليه مصروق عضاء الخراسان قتاتي زهري مالك الثوري إسحاق وايه قال مالك بحول رحمه الله تعالى في المكاتب أدنه مكاتبك ويكون لسيدي سيد كيسا وصناني أدونك أن يكون هو أحانا لسيدي كيس عليه أدونك مكاتب أدوشيسا عشرة آلاف الدرهم تمن كل درهم عشرة آلاف الدرهم مرقع تمن كل درهم فيضع عنه كد الجنية عند موت مرقو سيد لمن يكتد ألف درهم كن درهم تمن كي درهم كن بان قادة فيب ليه قال مالي قحوري يقوم والقيمينية المكاتب أدونك مكاتب مكاتبك فينظر والأيق كم قيمة قيمة إسوائي بسه فإن كانت قيمته دي صديتي ألف درهم كن درهم فالذي وضع عنه كالقدجي وعشر الكتابة كتابة طميلة ميشة طمات وذلك أرنقى سبحانه في القيمة مئة درهم وبقل درهم وهو عشر القيمة ويانه فيوضع عنه ولقدجي عشر الكتابة فيصير ذلك إلى عشر القيمة فيصير وحاني ذلك أرنقاس إلى عشر القيمة قيمة طميلة ميشة طمات naqdan oo markaa markaas waxa weeyaan yaani lacag ah markaa marka waxa weeyaan waxay noqonaysaa adoonkii mukaatabka ahaa ee markaa 10000 dirham sayidku ku lahaa tobankii kun ee dirham ee uu ku lahaa markaas waxa weeyaan buu kun ka dhaafay kun markuu ka dhaafay waxaa dhacday markaa adoonka mukaatabka markaa la qiimeynay markuu dhiman dhimanay kun ka dhaafay adoonkan hadii qiimadiisu maalan ay noqoto kun dirham dee waxaa laga dejiyay un kitaabada toban meelooda meesha tobnaad oo qiimadiisiibaa laga dejiyey arrinkaasna waa qiimadu markaas waxay noqonaysaa marka mi-atu dirhami boqol dirham bay noqonaysaa yacni kitaabadu waxay noqonaysaa marka cushrigeed marka waxay noqonaysaa markaas waxaa weeyaan boqol dirham bay noqonaysaa marka marka wuxuu ka dejiyey ninkaasi marka cushru qiima marka wuxuu sidaa ku ahaanayaa marka qiimada toomeelada meesha tobnaad ayuu marka waxa weeyaan noqonayaa in laga dajiyay wuxuu yiri marka way yasiir fa yasiir dhalika arinka uu ku ahaanay ila ushru qiimati yaani yasiir ka annahu dhaa anhu ushru qiimati oo wuxuu noqonayaa macnaha mid laga dajiyo kale qiimada marka waxa weeyaan toonmeelada meesha tubnaad laana al-ibrata fi dhalika al-qiima la badal kitabati waa qiimada waxa la eegayaa wuxuu ka wadaa macnaha hadda haddii la eegayo kitaabada lacagteeda waa tobanku soo maha wuxuu noqon lahaa marka cushrigu tobanka dirham buu noqon kunka dirham buu cushrigu noqonayaa la waa toban kun eh. marka kunka dirham buu cushrigu noqon lahaa laakiin la eegi maayi qiimada la eegaya qiimadiisu markay kun dirham noqotay kun waa maxay cushrigeedu waa boqol dirham soo maha boqol dirham oo laga dejiyo kala weeyaan kun dirham laga dejiyo ma dhiganta uu leeyahay macnaha oo qiimada la eegi markasoo wax laga dhaafo qiimada la fiirin eh kitaabada lacagteeda waxba la fiirin maayo saas ku wadaa naqdan ay qiimatu naqdi waa lacagta qiimadeeda macnaha saas ku wadaa ha Allahu subhanahu wa inma dhalika kaasi waa ka hay'atihi sidiisii oo kala un لو أما كهيئتي أي كهذا الحكم حكم كانوا كله لو وضع هدي لقدد لي عن حقيس جميع ما شيء لما أنت عليه دشيسا ولو فعل ذلك سيدا هدو سمينا لم يحصل لحصاب ما يفي ثلث مال الميت ميت مال كيسا ثلث كيسا لقى حصاب ما إلا قيمة المكاتب أبضلك مكاتبك قيمة دي سمو يعني ألف درهم يكون درهم فإن وإن كان هدوية الذي كي وضع جي عن حقيسا نصف الكتابة حسب وعلى حسابين في ثلث مال الميت نصف القيمة وعلى حسابين قيمة بركيد وإن كان هدوية أقل من ذلك انت نسكا وحكيرنا أو أكثر عما كبلنا فهو على هذا الحساب حساب بالقوة ذي وايه oo maalan waxay noqonaysaa marka wuxuu ku tanna mas'aladan waxay noqonaysaa maalan jamiicu maa calayhi maalan toban kun oo dirham baa lagu lahaa tobankii kun oo dirhamba waa laga dhaafay markaa haddii sidaa la sameeyo jamiicu maa calayhi laga dejiyana dee hulithu maali mayit lagama xisaabinayo waayo lagama xisaaminayo markaa waxaa laga dejiyey hadduu yahay maalan shan kun oo dirham oo dee nisfu kitaabati ana isna waa laga xisaabay fii maalilmeyit qiimada barkeed oo maalan waxay ka dhigantahay tahay markaa shan boqoloo dirham in laga dejiyey bay ka dhigan tahay shan boqoloo dirham oo dee shan kun haddii markaa hadda toban loo qaybiyo cushrigeedu shan boqol buu noqonayaa marka kaana waa shan boqol oo dirham in laga dejiyu noqonayaa hadday intaasi ka yartahay ومثلا وابا الثلث أما والربع أما ويكبران تحيو نسكي بكبران تو الثلثين ويان حسابتان بالقوة ذياؤه haddii rubuc laga dejiyana rubuc qiimati baa laga dejiyey haddii thuluth laga dejiyana thuluth qiimati baa laga dejiyey haddii nis laga dejiyana nisfu qiimati baa laga dejiyey soo maada fahmin waa sidaa macnaheedu mar walba oo wax laga dejiyo qiimada looma eegaye waxa loo eegayaa waxa loo eegayaa kitaabada lafteedii waxa loo eegayaa marka cushriga بمعنى مرقس حوية قيمة أيا إيقيا قال مالك وحوين رحمه الله تعالى إذا وضع, إذا وضع الرجل منكم مرقو كدجي عن مكاتبه أدون كيس مكاتبك عند موت مرقو سيئ لمن يأكتين ألف درهم كن درهم أدو كدجيه ومن عشرة آلاف, من عشرة آلاف درهم طمان كن أو درهم أه walam yusami una magacaabin annaha min awali kitaabatihi kitaabadiisa awalkeeda inay tahay aw min aakhirihaa aakhirkeeda wadica canhu waa laga deji min kuli najmin cushuruhu baa laga dejin wadica waa laga deji canhu xaggiisa min kuli najmin markaa qeyb kastaba cushuruhu ama waxawey qidco kasta iyo waxaweya najmi kasta cushuruhu barkii baa laga dejinayaa cushuru najmi baa laga dejinayaa markaa oo maalan waxa weeyaan hadda cushuru najmiga waxaa lagu wadaa maalan kun hadda fiiri toban kun dirhan baa ninka lagu lahaa sooma toban kun oo dirham markay addoonka mukaatabka lagu lahaa tobankii kun ee dirham ee lagu lahaa meesha waxa taalla tobankii kun ee dirham bal waxaa weeyaan toban meelood u qaybi maya toban meelood ha u qaybi kun kun bay noqonaysaa soo maha haddaba halkii kunba najmi uu xisaabsan yahay hal najmi uu xisaabsan yahay marka kunka maxaa u cushriya kunka markii toban loo qaybiyo maxaa meesha tobnaad noqonaya boqol baa noqonaya dee soo boqolkaas weeyaan marka waxaa laga dajinaya macnaha oo waxay ka dhigan tahay yacni kunkiiba boqol buu ka dhaafay isku geyntiina maxay noqotay kun bay noqotay wixii laga dhaafay saasuu ku wadaa waay wuxuu yiri marka qaal ida wadaca rajul minkum markuu ka dajiyo can mukaatabi adoonka adoonkiisa mukaatabka inda mawti markuu sii dhimanaya agteeda alf dirhamin min 10 min 10000 dirhamin walam yusammuna magacaabin annaha min awwal kitaabatina kamid tahay aw min aakhiriha wadiican waa laga dajinaya min kulli lajmin cushruhu baa laga dajin قال مالك وحور رحمه الله تعالى وإذا وضع الرجل منكم مركو دجيو عن مكاتبه دونكيس مكاتبك أو كدجيو عند موت مرخوصية سير دمانيا ألف درهم كن درهم من أول كتابته كتابته سمرقى أول كذا أو من آخرها ما آخر كذا وكان أصل كتابة كتابة أصل كيدو يهي على ثلاثة ألاف درهم يصدح كل درهم قوم المكاتبة أضمن مكاتب كالله قيميني قيمة النقد لعكت قيمة ديدا مرقى قيمة النقد أي يقوم باعتبار القيمة الحالة حالة مرقى تاغا قيمة ديدا لقوئي إيغيا معناه نقدي وحو كوضا xaalada markaa taagan qiimadeeda uma qusimad waa la qaybin tilka alqiimatu fajucila waa la yeeli litilka alfi kunka iyada alatii taasoo min awal kitaabati kitaabada awalkeeda xisatuhaa qeybteeda min tilka alqiimati qiimadaa kamida biqadri qurbihaa dhawaanshaheeda qadarkeeda markaa meel ajali waqtigaa u dhowda wa fadlihaa iyo siyaadadeeda uma alfu kunka alatii taasoo tali la xiidha الألف الأولى كن كهري بقدر فضلها زيادة إذا قدر قيدة أيضا نقضي أما فضل قيدة ثم الألف كنك التي تليها كن حلتا بقدر فضلها فضل قيدة قدر خيسة بكسوان تحي أيضا نقضي حتى يوتا على آخرها إلا آخر قيدة لا يمنيه تفضل كل ألف كن كستا ويكدر تايمرقا ويفضل بنانيسا زائد بين قريسا بقدر موضعها موضع إذا ينبوس قيدة قدر خيسة مرقا في تعجيل الأجل مدة مرخص ضد جلتين هي وتأخيره دبلقيسة لأن ما استأخر وحيديب بحاء من ذلك كاكمدة كان وحان قل كير في القيمة قيمة ثم يوضع والدجري في ثلث الميت ميت كمال كيس صدح ميلة ميشة صدحات في ثلث مال الميت ميت كمرقى مال كيسة يعني صدح ميلة ميشة صدحات قدر ما شيء قدر كي أصاب أصيبي بتلك الألف كنك أيضا قدر ما شيء قدر كي أصاب وأصيبي تلك الألف كنك أيضا من القيمة قيمة دوك أصيبي على تفاضل ذلك أرنكا كلا سرين تيسا إن قل حضو يرادي أو كثر عمو بنال انتبه فهو على هذا الحساب ويان xisaabtuu ka hadlaya sheekhu raximahullahu tacala waxaa weeyaan ninkii addoonkii mukaatabka markuu ka dejiye markuu sii dhimanaya kun dirham kitaabada awalkeeda ama aakhirkeeda midkuu doonay ha noqdo kitaabada asalkeeduna saddex kun bayba ahaydba he saddex kun markaayadoo kun laga dhaafay labaa soo hadhay maxaa la samayn markaa addoonka mukaatabkaa la qiimaynay lacagta hadda iyo qiimada xilligaa taagan baa lagu qiimaynay kadibna markaa waxaa la samayn qiimaddaa iyada ah waa la sii qaybini waxaa loo sii qaybini kunka markaas waxa weeyaan kunkaa uu ka dejiyey oo ah awal kitaabati markaa yaa laga saaraya markaa oo biqadri qurbihaa min alajal buu yidhi biqadri qurbihaa min alajali wa fadlihaa yacni kitaabadan waa la qaybinin qaybaheedi baan loo qaybin si markaas waxa weeyaan qayb waliba ay qiimada markaa taagan ee ula sinaata markaa laakiin waxay masaladu ku aasaas leedahay baycu nujuumi lkitaabati kitaabada qeybaheeda in la iibiyo hal yajuus am laa imaamu maalik baa qaba isagu laakiin waxayba leeyihiin aimada intooda kale saddexda ah abu xaniifiya shaafici iyo maalik laa yajuusu baycu nujuumi lkitaabati kitaabada najmiyadeeda in la iibiyo ma banaana bay leeyihiin haddaba kunka halka inaga dhig isagaaba laga dejiyey kunka ku xiga marka kunkii labaad buu noqonayaa isna kolkaa waxaa la samayni waxaa la yeeli markaas waxa weeyaan biqadri fadlihaa eedan kolba markaas waxa weeyaan qiimada uu taagan yahay fadligeeda iyo qadarkeeda ayaa lagu qaybini kunka kale saddexaadna sidaas unbaa loo geli isna ilaa markaas waxaa weeyaan midba midka uu ka sii dambeeya ayuu ka liitaa waayo markaas waxa weeye biqurbi ajaliha biqadri biqadri markaa qurbiha min ajal muddada uu sheegayo waa muddada meydka uu dhintay weeyaan kunka ku xiga waa kunka laga dejiyey kunka kale kusii xiga kun kale saddex kun marka tartiibtaasi ku xigidhan oo saasay u tartiibsan yihiin markaa waayaha allahum mustacaan caleyhi taqlaa intaa markii la sameeyo markaa waayo markasuu shaygu dib u baxo uu dib u sii dhaco qiimadiisuna si yaraa talqiyaabaa buu leeyahay marka waxaan kadibna laga dejini kunkii uu ka dejiyey huluhu maalilmeyit baa laga xisaabinayaa wixii uu markaa ka asiibay markaa qiimadaas markaa taagan qaala maalig wuxuu ihi raximah allahu tacaala qaala maalig wuxuu yidhi fii rajulin ninkoo uu saa dardaarmay birahjin nin kale u dardaarmay bidqubci mukaatabin addoon mukaataba rubucii afar meeloodoo meesha afraad ow actaqa rubucahu afar meeloodoo meesha afraad buu xoreeyey fa halaka rajulu ninkiibaa dhintay uma halaka almukaatabu addoonkii mukaatabkaabaa dhintay wa taraka maalan kafiiran xoolo fara badanna uu ka tegey akhara mimaa baqiya calayhi akhara markaa ka badan mimaa baqiya wixii ku baaqi noqday calayhi dushiisa قال مالك وحير رحمه الله تعالى يعطى والله سير ورثة سيد سيدك ورثة ديسا يا والذي كي أوصى دار من له يساقع من ربع المكاتب أضانك مكاتب ربعي ما شيء والله سير بقية أهر الله ميقع على المكاتب مكاتب كدشيسا ثم يقتسمون ويقيف سنيا ما فضل وحي صاحرة فيكون للموصى qofkan loo dardaarmo lilmuusa lahu ka wax loo dardaarmo waxa u sugnaanaya birubc almukaatabi adoonka afar meel meesha afraad fayakuunu lilmuusa lahu kan wax loo dardaarmay isaga waxa u sugnaanaya birubc almukaatabi ha birubc almukaatabi marka waa waa yani marka kaanada khabar iyo kuunada khabarkeedii weeyaan waayahay bacduna bilmuusa bay ku tacalluqdaaye ثلث ما شيء مرقى وحاويان او كليهي فضل صاهر بعد اداء الكتابه كتابه انت اللي بخيه كديب ولورثه سيدي هنا الثلثان باو هدي مرقى صدخ ميلود لو ميلود وذلك ارغاس وحاويان ان المكاتبه دون مكاتبك عبد واضون ما بقي انت كو هرسيه عليه دشيسا من كتابتي كتابديس شيء وحون فانما يورث بالرقي اضون ما لو دخل مرقى halkaa markaas waxaa weeyaan wuxuu tilmaamayaa sheekhu raximahullahu tacaala nin hadduu addoon mukaataba uu ka dhimanayo afar meeloodoo meelna ninuu u dardaarmo masalan ama afar meeloodoo meel isagaaba xoreeyeyba markaa ninkiina wuu dhintay markaa addoonkiina uu ka daba dhintay xoolo fara badanna uu ka tegay oo intii lagu lahaa ah oo de waxaa lagu lahaa marka afar meelood oo meel kamida ah la xoreeyey ama nin loo dardaarmay dee waxaa lagu lahaa imisa markaa saddex meelood marka waxa weeyaan saddexdii meelood ayaa markaas waxa weeyaan iyadoo wixii maal fara badan oo inta ka badan ayuu ka tagay adoonkii mukaatabka yaa dhaxlaya sayidka dhintay warasadiisa ayaa dhaxlaya markaa haddaba warasada sayidka waxaa la siin sayidka warasadiisa waxaa la siin iyo kii markaas waxa weeyaan u dardaarmay birubci lmukaatab markaa adoonka mukaatabka afarme meesha afraad u dardaarmay waxaa la siini wixii adoonka warasada dayiq waxaa la siini adoonka mukaatabka wixii ay ku lahaayeen baa la siini kii afar meelood meesha afraad loo dardaarmayna meeshiisii buu qaadanay yani waxaa weyaan xoolihii wuxuu ka qaadan isagu ila adoonkii dhiban yihin xoolihii kan loo dardaarmay afar meel meesha afraad meeshaasu ka qaadanay warasadiina waxay ka qaadanayaan xoolihii badnaa wixii iyaga baaqi ugu ahaa kadib waxaan soo hadha way qaybsanayaan warahadu intaa marka sidaa loo kala bixiyo waxa soo hadhay qaybsanayaan oo qofkan muusalowgii badabcil mukaatab wuxuu ku leeyahay wixii soo hadha ulufkiisuu leeyahay uluful baaqi ayuu leeyahay waa markii kitaabadii la bixiyo warasada sayidkuna saddex meeloodoo loo meelood bay yeelanayaan waayo waa addoono addoonnimadaasa lagu dhexlayaa قال المالك وحول رحمه الله تعالى في مكاتب قدوم مكاتبة واعتقه سيده سيد كيسو حري عند الموت مرخو سيد من يأكتيد يقيرد أكتيدا قال وحيري إن لم يحمله هدون حنبار ثلث الميت وثلث مال الميت وسكدا في هذا وحويا كل meeshaas waxaa weeye lamudaafa وثلث مال الميت ميت lmayiti meydka maalkiisuuna xambaarin ataqa minhu waxaa ka xoroobaya qadru maa shay qadarkii xamala huluthu hulutku uu xambaaro wayuudacu canhu waa laga dejin min alkitaabati kitaabada qadru daalika arrinkaa qadarkiisa wain kaana hadduu yahay cala almukaatabi khamsatu alaafi dirhamin shan kunoo dirham wa kaana qiimatuhu qiimadiisuna ay tahay alfay dirhamin laba kun oo dirham naqdan oo markaa waxaa lacagta markaa taagana naqdan waa lacagta markaa joogtay wax lagu kala iibsanayo way macnaa qiimada macnaa xilliga taagan wayakuunu thuluthul mayitsina uu yahay alfa dirhamin kun dirham cataqa nisfu barkii baa xoroobayo oo kun dirham ah wayuudacu canhu waa laga dejin shatru kitaabati kitaabada barkeed mas'aladaadiyana kugu qalloocanin waa mas'alo iyadoon dhib yar waxa weeyaan addoonkii mukaatabka ahaa ayaa sayidkiisiibaa xoreeyay isagoo sii dhimanaya sayidkii haddaba sayidku inuu xoreeyo ama uu dardaarmo uma banaano ilaa thulithul maal mooyaane maalka saxmeeda meesha saddexaad haddaba markaa waxaan haddii uu thuliskii wada qaado oo thuliskii uu ka wada xoroobi karo uu wada xoroobayaa haddii laakiin uuna markaas waxaa weyaan wada xambaari karin thulisku wuxuu ka xambaaran baa ka xoroobaya oo mesela mukatabka hadii 5000 oo dirham lagu leeyahay qiimadiisu aan 2000 oo dirham oo ay tahay qiimada markaa taagan thuluthu mal mayitna kun dirham ba uu yahay maxaa ka xoroobaya meesha ayada dee waxa ka xoroobaya kun dirham oo kaliya markaa qaala maalik wuxuu yiri raximahu allah ta'ala fii rajul nin oo qaala yidhi fii wasiyatii dardaarankiisa dhexdeeda adoonka addoonkaygaas fulaanun hebel ah xarqun waa xor weeyaan wa kaatibu fulaanan hebelna kitaabeeya tubaddaw alcataaqatu cataaqadaa la horraysiini kitaabadaa laga horraysiin eeg fiilin markuu sii dhimanayabaa wuxuu yidhi waxaana kitaabeeya waxaana xoreeyaa somaada fahmin marka xoraynta iyo kitaabada waa intaasay xoolaha ka wada gu'i waayaane xorayntaa la horraysiinayaa كتاب المدبر بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المدبر المدبر وبصيغة المفعول اسم مفعول الآخرية من التدبير بالغا كيني او دبدق الامام حافظ بن حجر العسقلاني في فتح الباري يا مجلد كافراد حويرها سبحان الله فربقل ايو مرقى سبحانه weeyaan الله مستعان iyo 22 kow وهو الذي علق مالكه itqahu بموت مالكه سمي بذلك لأن الموت دبر الحياة أو لأن فاعله دبر أمر دنياه وآخرته أما دنياه فأما دنياه فباستمراره على الانتفاع بخدمته وما آخرته فبتحسين ثواب العتق وهو راجع من الأول إلى آخر كلامه كان سوسي وذو حيري waxa tacriifkiisu wuxuu noqonayaa waa addoonka maaliga iyo sayidkiisa uu ku xidho xorayntiisa geeridiisa oo uu ku yidhaaho markaan dhinto kadib baad xor tahay intaan dhimanayo sug marka dib uu dhigay markaa haddaba maxaa sidaa loogu magacaabay waxa weeyaan geeridu waa nolosha dabadeeda oo yan nolosha meesha ugu dambaysa weeyaan haddaba markaas waxaa weeyaan sidaa darteed baa sidaa lagu magacaabay ama maye qofkan samaynaya tadbiirkay dib u xoreynaya dib u dhigaya ayaa markaa amarkiisa adduunya kiisa akhraba dib uu dhigay maya uu maamulay amarkiisa akhriya kiisii adduunyaba wuu maamushay oo kii adduunyo wuxuu ku maamushay dee addoonkan wuxuu daa'imayaa intuu nool yahay inuu nafcigiisa markaa ku intifaaco aakhiradiisa miyaa wuxuu ku maamushay cidqigan buu ajri ka heliyo ajrigaasu ku maamushay ibnu rushdi isaguna albidaaya wanihaaya waxaan ujeedaa bidaayat lmujtahid wanihaayat muqtasid baa wuxuu ku sheegaa ajmaca almuslimuuna calaa jawaazi tadbiiri wahuwa an yaquula sayidu licabdihi anta xorun can duuri mini aw yudliqa فيقول أنت مدبر وهذان هما عندهم لفظا, لفظا التدبير باتفاق wuxuu yidhi muslimiintu waxay ku ijmaaceen inuu tadbiidku bannaan yahay markaas waa inuu sayidkuna ku yidhi addoonkiisa waxaa tahay mid xor ah gadaashayda aniga ama uu iskaba idlaaqu yidhaaha u aduu mid gadaal loo dhigaa tahay waxay culimmadu isku waafaqsan yihiin labada lafdi labada lafdi ee tadbiirka loo isticmaalo inay yihiin markaa waayahay allahuma mustacaan aleyhtullah ibnu qudaama isna saasoo kale uu ka hadlaa muqniga raximahullaahu tacaala muqnigu isna kaga hadlaa mujaladka afar iyo tobnaad saxada afar boqol saddex iyo toban oo isna markaas waxaa weyaan wuxuu yidhi haddii uu markaas waxaa weyaan idaa callaqa sariixa alcitqi bilmowti haddii cidqiga lafdigiisa sariixa geeri uu ku xidho ou yidhaaha maalan anta xarqun ow muxarqarun ow catiiqun ow muctaqun bacda mowti mudaber buu ahaanayaa khilaafna taa kuma jira buu yidhi laakiin hadduu anta mudaberun iska yidhaaho iyo qad dabartuka iyo arrintaasi lafdigaa keli ayuu ku noqonayaa oo lafdigaas keli a ee tadbiirku isticmaalay ayuu ku noqonayaa markaa uma baahnaba niyaba sidaasuu mudaber ku noqonayaa waase imaamu shaafici uu caddeeyey bacdu asxaabihina sida sheegeen weeyaane waxa kaloo ku xuroobayaa markaas waxaan weeyaan addoonka mudabarkii wuxuu ka xuroobayaa bacda almowti min thuluthi lmaali buu ka xuroobayaa culimadu sida u badan yihiin cali bn abidaalib iyo cabdulaahi bni cumar shurayx iyo ibnu siiriin iyo basri saciid bin usayb iyo cumar bn cabdilcasiis makxuul iyo zuhri iyo qataati iyo xamaad maalig iyo ahlumadiine iyo athawri iyo ree ciraaq iyo shaafici iyo isxaaq iyo abuthawr iyo asxaabura'yiga raggaas ummadaasoo dhan waxay ku tegeen in markaas waxa weeyaan uu ka xoroobayo thuluthu maal mayit inuu ku xoroobayo ku tagay markaa cunadaas oo dhani markaa Abdullah ibn Mas'ud iyo Masruq iyo Mujahid iyo Naqi iyo Saciid ibn Jubayrna waxa laga xoray waxa waxay markaas laga wariyay inay ilaaheen rasul maalku ku xoroobaya raasul maalka iyo thuluthu maal mayit farq u dhaxaya waxa weeyaan raasul maalku waa xoolahan iyadoo la qaybinin oo saddexba loo qaybinin ayuu isagu iska xoroobayaa oo qeybta maba soo gelayaba qoladanna waxay leeyihiin hore oo jumhuurta waxay leeyihiin maya ulidkuu ka xoroobiyo waa kii imaam maaligna soo lahaa ulidku wixii hadduu wada xambaari karana wuu xoroobi haddii kalena wuxuu ka xambaaro unbaa ka xoroobaya sidaa marka jumhuurtu waxay yidhaaheen waxa weeyaan thulithu maal meyit buu ka xoroobi marka maalka saddexmeed loo qaybiyo meesha saddexaad ayuu ka xoroobay bay yidhaaheen sidaa markaas waxa weeyaan markaa yacni waa siday markaas waxa weeyaan qabaan markaas waxa weeyaan allahuma mustacaan caleyh tqlaan ibn rushdi eh, daahiriyada laftooduna ay qabaan weeyaan ah. baabu lqadaa'i fi lmudabber wuxuu baab yahay xukunkii in la xukumo marka adoonka mudabarka axkaamtiisii macna nusakha barkood waxay dhigaan minha alqadaa fi lmudaber nusakha barkoodna waxay dhigaan sida nusakha hindiya oo kale nusakha hindiyaanka oo kale waxay dhigaan baab alqadaa'i fi walad lmudaber bay dhigaan waaye allaahuma ustaaan aleytullah sida saxdii ina waxa weeyaan waa sida ah هذا باب القضاء في المدبر ويان ونسخان دا استذكارك ابن عبد البر او كله استغد waxba ku qoran ba sidaas oo baabul qadaa fi walad mudabbarati mudabbarati ba ku qoran isaga marka istidkaarka jiska marka jadalka 26aad subxaana 357 وحدثني مالك فأيوه مرقم عنه وحنقون يا كريه haddii la yidhaha baabu qadaai fii waladi mudabarati hadii layidhaha adoontii mudabarada ahayd markay markaas waxaa weyaan dhasho awlaadeedu mayaday raacayaan mise iyada ma raacayaan وايه وحدثني مالك اي ورغ انه قال وحول الامر امرك عندنا نغاغتيدا في من قفك دبر ديب كخوريه marka jaariyatan gabadh oo lahu isaga us jaariyatan waa adoon oo lahu isaga usugnaatay jaariyatan adoon lahu isagoo usugnaatay fawladad awlaadan awlaad ay u dhashay bacda tadbiirihi intuu markaa bacda tadbiirihi intuu dib markaa u xoreeyay iyaaha iyada marka dee waxa waafaqsan hadda baabulqadaa'i fi lmudaber ma waafaqsana hadda ee waxa waafaqsan nusqada ibnu cabdilbar uu istidkaarka sida ku qoran waa baabulqadaa'i fii waladi lmudaberati ah ilan adoon mudaberaha hadda laga hadlayaa qofka dib markaa dhiga jaariyatan adoon oo lahu isagoo sugnaatay fa waladadaa u dhasha awlaadan awlaad bacda tadbiirihi iyaaha intuu iyada markaas waxaa weyaan dib u dhigay uma maatat iljaariyatu addoontii ay dhimato qabla aladii dambaraha sayidkii dib ka xoreeyaba markaa ka hor ay dhimato ina waladaha ilmaheedu bimansilati abooskeedii uu taagan yahay qad habata lahu waxaa u sugnaaday ciyaalkeeda min ashardi shardiga xaggiisa mila aladii kii oo kale habata lahaa iyada u sugnaaday walaa yadurquhum ma dhibayo halaaku ummihim hooyadood halaageedu markaa ma dhibayo فإذا مات مرخو دنتا الذي كي كان هدبرها دمكي كحوري مرخا فقد عتقوا وحروبهم إن وصعهم الثلث ثلث قد واسع النقضة وكا إمام مالك قلضا محور عسيهي ثلث كحروبي عليه مرخا وحويهان adoontii dib laga xoreeyay markaan inta xor baa tahay maalan sayidkuu ku yidhi ayaa ilmo dhashay kadibna sayidkii oon dhimanin ayaa iyadiiba dhimatayba ilmaheedan ma mudaber buu noqonayaa mise ma noqonayo mudaber buu noqonayaa oo booskii hooyadii buu taagan yahay marka uu xoroobayaa isna waa sidaa marka haddaba alimaam ibnu qudaamat alxambali kitaabkiisa almuqni mujaladka afariyo tobnaad saxada afar boqol labaatan iyo shan ayaa mas'aladan wuxuu ka hadlaa yacni waladka iyo ilmaha markaas waxaa weyaan addoonta mudabaradii ay dhashay intii dib laga xoreeyo kadib laba xaalo mid ka midu noqonaya imaa inuu mawjuud ahaa uu joogay markii la xoreynayay waayahay imaa inuu markaa markaa mawjuud ahaa kaa iyada khilaaf kuma jira inuu isagu hooyadii la mid noqonayo oo xornimada iyo adoonnimada hooyadiinu ka raacayo ilan ilmuhu xornimada iyo adoonnimada aabihii ma raaco hooyadiibu raaca asal ahaanba marka haddii iyada oo ilmihii uu meesha joogo hooyadii mudabero laga dhigay isna mudaber uunbuu noqonayaa taa wax khilaafa kuma jiro xaaladda labaadi waxaa weeye وحالد امرقاس حويا مثلا اني دشبه او اني اوريسته مرخي دب لغه خديه كذب كدبنا اي دشه هو هويدي مرقع ايام السمرقع ايو واسي علماء او بديهين عبد الله بن مسعود عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عنهما يو اسعيد المصيب يا حسن البصري قاسم مجاهد الشعبي النخعي عمر بن عبد العزيز زهري مالك يا ثوري اصحاب الراي وسيده قوان وايمده سيدي معنا او بديهين واهمرخا هويدي مرخا عيان laakiin imaam axmed raximah llahu tacaala eh, eh, ayaa waxaa laga soo naqliyay markaa inuu adoon isagu noqonayo oo hooyadii markaas waxaa weeya una raacayo markaa arintaas bay kolley iyagu qabaan markaa waa jaabir bin zayd iyo cadaa'ina sida ay qabaan shaaficina laba qowl buu masalada ku leeyahay oo qowlkiisa mukhtaarka waxa weeyaan awlaadeedu iyada ma raacayaan imaam shaafici raximah llahu tacaala eh, qowl buu saa ku leeyahay markaa qowlkiisa kalena dee waad garanaysaayoo abushujaac aba markuu sii dhammaanayo aakhirka risaalo waad ku aragtay markaa injaraynaa cala aljadiid buu yidhaha qowlka jadiidka haddaan ku soconno ayuu raacayaa markaas waxaa weeyaan sidaasuu ku wadaa hooyadii markaa marka laba qowl baa masalada ku jira macnaha alimaam shaafici raximah allahu tacaala وقال مالك رحمه الله تعالى وحيري كل, ذا كل ذات رحم مثل سوى قرابة صاحبه صاحبة ما كل ذات رحم متكسو مرقص حوي الرحم معنى صاحبه هويئة فولدها يمهد بمنزلتها منزلتها بوس كيدو تاغيها وإن كان حرقة فولدت بعد عتقها إن كان أعطيتها حرقة حر وفولدت إذا بعد عتقها أنت حروضي كدب فولد فولدها أحرار أولاد ذو حرويان وإن كانت مدبرة هديتها أو مقاتبة أيتها أو معتقة مثل حرية إلى سنين دور سنة كدب أو مقدمة مثل شقالي سيستي أيتها أو بعضها بركات حرقا حر أيتها أو مرهونة مثل القهامة لورية أيتها أو أم ولد أيتها فولد كل واحدة متكس المهدة ومنهن كوا كمدة على مثال حال أمه هو يدي حالة يكسونيد وكلام بكسوي يا مرخا وحوي هدي هو يدي مقاتبة أيتها إسنا مقاتب نقول علمه هدي مدبرة tahay isna mudabar buu noqon hadii muctaqa ay tahay isna muctaq buu noqon waa masalada aan leenahay hooyadiin buu raaca xornimada iyo adoonnimada haddii ay tahay marka barhkeenu xor barhkeena adoon isna barhkiina xor buu noqon barhkiina adoon buu noqon hadday qahaamad iyada loo dhigo isna qahaamadu buu yaalaa hadday umuwalado tahay isna wuxuu noqonayaa marka umuwaladu macnaa hooyadiibu macnaa raacaya weeyaan waaye yactiquuna way ku xoroobayaan bicitqihaa xornimadeeda wayariquuna way ku addoomamayaan biriqaha iyada addoonnimadeeda قال مالك وحينا رحمه الله تعالى ها ولا بد مرقى امام الشافعي حسين الشاغن ومسل لا قول بكليه لو وجه بكليه هي خولي يا فروع الشافعيه مرقى دخصته اسكلها يسو مرقى waayahay markaa qaala maalig wuxuuhi raximah allahu tacaala fii mudabaratin addoon mudabara oo dubilan markaa dib laga xoreeyo wahiya xaamilayada urne ina waladahaa ilmaheedu bimansilata booskeedu ku sugan yahay wa inamaa daalikaasi bimansilati rajulan waa nin oo kaleba lamid yahay actaqa jaariyatan addoon xoreeya lahu isaga u sugnaatay wahiya xaamilayada urne walam yaclam uuna ogeyn bixamliha urkeeda haddii uu markaas waxaa weya ninku gabarh xoreeyo ah, uu xoreeyena adoontii waa adoon markaas waxa weeya maalan yacni uur bay lahayd uurkeedana ma ogeyn ilmahaas markay dhasho ilayadoo xoray dhashay ma adoon buu noqonayaa maya weeyaan xorun buu noqonayaa markaa sidaasoo kale markaas waxaa weeyaan unbay lamid tahay adoonta dib laga xoray iyada uur leh kadibna markaas waxaa weye uurkeedaasi iyadaasuu muraaciyaa saasuu ku wadaa markaa waladulmudab markaa sidaas eh, sidaas buu ku wadaa markaa marka halkan waxa mas'aladan waxa weeyaan khilaafna kuma jira ilaahanay adoonta mudabarada dib laga xoreeyay ilmaha urka ku wada ilmaha laakiin sayidkeeda ma dhilin nin kale urka iskale dayib nin kale haduu urka iskale yahay sayidkeedina uu lahayn kayf arintaas marka marqaacaya iyada nacam waa la ijmaac saxaabati ala dalika ilaahan Uthman ibn Affan radiyallahu anhu arda ayaa arinta loola tagay dood markaas awlaad marka adoon mudabara ay lahayd awlaadii marka wuxuu xukumay marka Usman bin Affan anna ma waladatu qabla tadbir abdun intaan dib laga xorayn wixii ay dhashay intaan macna adoon mudabara tahay oo dib ka xoroobaysa intaan la dhihin wixii ay dhashay marka waa adoon buu yiri wama waladatu ba'da tadbirna mudabar buu yiri saxaabaduna marka way wada joogeen axad ku inkirin majlin marka taasina waxay noqonaysaa ijmaac sukuutiya shurayxna waa sida uu qabi iyo masruuq iyo cadaa iyo daawus iyo mujaahid markaas waxaa weyaan iyo xasanulbasri iyo qataati iyo waka salafkuna wax khilaaf masala iskuma ogo laakiin markaas waxaa weyaan waxaa yar diidan bacdu asxaab shaafici bay yidhaahaan oo xuluu markaas waxaa weyaan haddii waa ijmac la yidhaahana ijmac hadday inkiraan dhag loo dhigi maaye waxaa la dhahayaa lugeeya xataa tagsi ma jirin qaala maalig wuxuu yidhi <laughs> horda iska lugeeya ladhahaya waaya sheekh nuur cisiya meel baa iska baxo lugeeya markaas ma jire soo saas maa qaala maalig wuxuu yidhi fa sunnatu sunnadu fiihaa markaa masaladan dhexdeed ee adoontaa mudaberada dhexdeeda markaa ana waladaha ilmaheeda yatbacu wa wurqaacaya wayactiqu ka xorobaya bicitqaa xornimadeeda qaala maalig wuxuu yihi raximah llahu tacaala قال مالك رحمه الله تعالى وحير وكذلك ساسوك لو أن الرجل نفتاع جارية تنظام دو سيب وهي حامل ويضا في الوليده تؤدانت إنه إيه وما في بدنه وعلوش هذا لمن نفتاع قفك سيب سنو سنو ذلك المتاع قفك المتاع هو شرط ديار الغس أو لم يشترد له ينوب شرطين به قال مالك وحير وإيهلا ولا يحل للبايع قفك البايع حلال أماها مرقص أن يستثني إنه قصر ما في بدنه وعلوش هذا halka muxuu yiri adoon buu markaa qofkii midna soo iibsaday iyada uu rabay adoontaas markaa wax caloosheeda ku sugan ba qofkii iibsadaa iskale xataa hadii qofkii waxa weeyaan baayac ahaa uu u shardiyo uu yiraahdo qofkii qofkan soo iibsanayo haduu u shardiyo haduu u shardinba taa ilmaha caloosha ay ku sii deeyeen buu raacaya soo ma walidalika ma banaanta inaad taa neefka xoolahan wado wax caloosha ku sigan gooniga iibi neefkana gooniga ma banaano soo ma nahaa xabal xabla النبي صلى الله عليه نهى عن بيع عن الثنية إلا أن تعلم حديث كاس البخاري لك قادينا النبي صلى الله عليه وسلم ود نهى عن بيع الثنية بيع صورتان كاودي إلا أن تعلم إلا قرون يميان تنا لما قرون يدي qaala wuxuu yidhi maalig walaa yaxilu xalaalu ma aha lilbaayici qofkan iibinaya addoonta an yastatiliya inuu ka soo dhahay maa fii badnaha oo caloosheeda ku sugan yidhaha addoontaasaan kaa iibiyey ilaa ilmaha caloosha ku sida mooyaane lianna daalika arrinkaasi qararun kada weeyaan yadacu min hamaniha lacagteedu ka dejinaya markaa oo hoosuu dhigaya macnaha walaa yadri ma ogo ayasilu daalika arrinkaasi ma soo gaaraya ilahi xaggiisa amna mise maya arrinkaasi ma soo gaaraya mise maya arrintaa ma oga markaa marka ma ansaxaya istitnaa ma ansaxayo أبو حنيفة مالك ثوري شافعي سيدا أي قبان لكن إما واحد قال لها لغا سو نقلي وان صحيا حسن البصري iyo نخعي iyo اسحاق iyo abu thawr nasaas ilaahin waxaydan abdullah ibn umar waxa ayaa waxa dhacday ayaa adoon iibiyay markaas uu ka soo reebay ma fi badniha markuu waan saxaya bay taas ilaahin sida raajixa ma ansaxaya sheekh mimida wax caloosheeda ku jiraad soo wax nool muu iman mise uu iska gururiba hadduu doono ya ba hadduu doono inuu iskana waa laga yaaba waxa markaas wuxuu noqonay mooye iyada iyo isagu inay isla qibanayaan baa laga yaabaa xataa mooye markaa maxaa weyaan hanalu goynna weyaan marka allahu mustacaan imaam axmed oo khilaafi masalada isaga wainama daalika arrinkaasi oo ma bimansilati ma shay darajadii uun بلو باع دو إيبيو جنينا علم مرقى في بدن أمي هو يدعى لوشيس كسرا وذلك الله يحل له هذا قاسنا حلال ما لأنه غر وكذا وهي ها معناها هضات سلا أضونت كمان يمين الماء على لوش كسدان كايبي توا بيع الغر وكذا وهي حرام ينتاسنا إنه فساد يهينا خلافتاكم إجل يدا سيد بقدام وصول غلي مغنية جلك اللي حاسب حضا 299 الإمام ابن منذر رحمه الله تعالى في كتابه على الجماعة يا وحكوشة قد أجمعوا على أن بيع الملاقيح والمضامين غير جائز به قال مالك وحن رحمه الله تعالى في مكاتب قدون مكاتبة أو مدبر قدون مدبرة وإبتاع أحدهما متكوذ إبسري جارية قدون فوطئها وجماعي فحملت وي كور منه حقيسا وولدت وي دشي قال وحوري ولد كل واحد مد كسلميه ومنه لوده كمدة من جاريه ادونتيس او بمنزله منزله كسو يahay يعتقون بعتق كحروبيان ويرقون برقية ادونمديس كو ادوميا tan waxa weeyaan adoon mukaataba ama adoon mudabara ayaa mid waliba adoon iska soo iibsaday wuu iska jimaacay wayba طيب wayba dhashayba dayib mas'alada waxaynu soo haynay ilmuhu mar walba hooyadii buu raacaya soo saasma hooyadii buu raacaya xornimada iyo adoonnimada laakiin mas'alada imaam maalik uu ka soo reebayaa tan mar raacaya buu leeyahay tan mar raacaya buu leeyahay ee isagu raacaya waayo isagii waa mudabbar soo ma isagu raacaya markaasaas ku wadaa oo wuxuu uga soo reebayaa tan dee adoontu mudabbaro maaha laakiin isagu waa mudabber marka midkee u dhow xornimada isagaa u dhow soo ma ilmaha xaggaasaa u dhow xaggaasu raaci buu leeyahay addoonku waa mukaatab laakiin iyadu mukaatabo maaha idan adoonkii markaas waxa way iyada xagga isaga xaggaas u dhow markaa marka halka aan bayc al-madami wal malaqih ma hiya al-malaqih horta malaqih ma tahay al-imam abu ubayd walonka lugawiga aha imamka rahimahullahu ta'ala ma'mar musanna balayda wuxuu yiri marka ma fi butun al-malaqih wa ma fi butun ma fi al-butun wa hiya al-jannah احنا قرانك الجن لك ايوك عبد سبحانه وتعالى soomaa dayib markaas waxaa weyaan markaa waa waxa caloosha ku sugan lama ogola in la iibiyo malaaqiixdu waa sidaa madaamiintaa kuu yimid waa awrka dhabarkiisa waxa ku jira waxaa ku jira manidiisa in la de waa qalad ilan biyuhu manidu ama xoola ha noqdo ama binaadam ha noqdee labka wuxuu ka soo baxaa min bayni sulbi wuu ka soo baxaa soo ma dumarkana ama wixii dhadigana kalxamuu ka soo baxay yakhruju min bayni sulbi wataraib suu ilaahay ku aayadaaba ku tilmaamay sadartii ninka haddii dhabarka laga jabiyo jimaaca ma awoodo haddii dhabarka laga jabiyo jimaac ma awoodi karayo waa habeenka xalaga tagaya taas calaa cashaa taymay ka soo baxayaan <laughs> wax suuragal markaa taasi ma noqonaysayo allaahuma mustacaan sida qaalibka waaye mas'aladana hadda imaam maalik uu ka soo reebay mas'alada lagu waafaqsan yahay ma kulli khilaaf ku yar suwanta lafteeda ah mas'aladii hore adoon imaam maalik sheegay haday mukaatabta tahay ilmehel mukaatab buu noqon haday mudabar tahay ilmehel mudabar buu noqon haday mu'taqaad ilmehel mu'tab buu noqon mas'alada daahiriyada ku diidan daahiriyada ayaa ku diidan warqaa ijmaacna culimada qaybo kamid maslada way soo naqliyeen malik hadda uu sheegayo إمام أبو حنيفية لكن شافعي في أحد قوليه وحيليه مثلا لا اسمها قال مالك وحمد رحمه الله تعالى فإذا أعتق مرخ الحرية هو يسقى فإنما, هو فإنما أم ولده مال ومال من ماله كمذا يسلم إليه ولودي بإذا أعتق مرخ الحرية وهي أضانك حوليه سيسقى القاعية سمينا سمينا باب القضاء في مال العبد سمينا سمر باب باب حموية جامع ما شيء كي كل منه باب باب جامع ما شيء كي كل منه باب كيسي ويان في التدبير مرقص حويا تدبيرك إيه دبك حرينت مرقا وأي الأحكام المتفرقة فيه لا تنضبط لا تنضبط بباب واحد وأحكامتك لدغنا كسوا باب كان وقال باب كلي اسكو إبنين قال مالك وحور رحمه الله تعالى في مدبرة أضام مدبرة وقال لسيده في مدبر أضام مدبرة أضام كاسو قال لسيده سيد كيسا كيري نعم أنت أضيب حرق حرباتي وعليك خمسون دينارا كنتم دينار بعض الشاذعة وعليك وح... عفوا في مدبر أضام مدبرة أضام قال كيري لسيده سيد كيسا cajil ii soo dadeji lii aniga alcidqa xoraynta ii soo dadeji waxa iga dibdhigi laa intaad ka dhibanayso waadiikaan ku siiyo hamsiina diinaaran konton diinaar oo mulajamatan yacni markaas waxa weeyaan laygu qoro calaya dushayda faqaala sayiduhu yidhaha nacam anta xorqun baa tahay wa calayka khamsuuna diinaaran baa tu-addii ilaya waadii gudi kulow caamin sanad kasta casharata danaaniir oo toban diinaar markaa شن سنة وفرضي بذلك العبد فرضي الغالب كن قضي بذلك هرنك العبد أضونكي ثم هلك يضو هشيسك أصور دعي أياه ثم هلك السيد سيدكي بابا هلك سمي بعد ذلك هشيسك أدبدي بيوم هل معلم أو يومين اللهم معلمات أو ثلاثة كنا مصدح من ملك الموت ليراه ميشن جوغا ومسوي عندنا دافين بعد نفسيه مرقاس الله الدولي cid kasoo ridaa ma jirto cid kasoo ridi فنمات قال مالك وحو يري يثبت له العتق عتق وسغنان رمسده كهدليه waxa weeyaan ka عتقي ما أصغناني ها يثبت له أصغنا العتق عتقه وصارت الخمسون دينار قنفك دينار ويحانا دين الدين عليه دوشيسة وجازت شهادته شهادة سنة يمرخاتي سنة بنانتهي وثبتت حرمته حرمة سنة يسغنانيسة وميضاثه كيسو يو حدود حدود حدوديسه ولا يضع عنه موت سيده سيد كيسة قريديسه كمدى جنيسه شيئا وحمن ذلك الدين دينتا وحكمين مرخا قال مالك وحوري في رجل دبر عبدا قضون دب دبر دب كحري عبدا قضون له سو سنادي فما تسيد بابا دنتي سيدكي ولو يسغنا مال مال با سنادي حاضر او حاضر جوغا marka iyo wa maal ghaib maal maqan falam yakun masqunan fi malihi alhadir maalkiisa jooga ayo waa sayidka maalkiisa jooga ma yakhruju ما شيء يخرج مرخص حوي وكبحي في الحديثة المدبر أضانك مدبرك وكبحي قال مالي وحيري يوقف المدبر أضانك مدبر قوال يستاجم بمالي حوري سمرقا يوقف المدبر أضانك مدبرك كا ولا مرخص حوي ولا يستاجنه حرني ولا لو دي معناه يعني يحبس بمعنى الامتناع عن العتق عتقيا لو ديليا واي يوقف المدبر بماله أي مال المدبر أيا لو يساجم ورقا ويجمع خراجه عضونك مدبرقا ديفتيسا إيا مرقا خرشيسا ولا كل من أيا مرقا فإن كان هدو آه، حتى يتبين إلا إيسو من المال, الما من المال الغائب مال كما قن حقيسا فإن كان هدوية فيما تركه وحوكتر سيد سيد كيسو مما يحمله الثلث ثلث كوحي وحنباريو أتقى بماله مال كيسو كحروبية إيو بما شيء جمع لكلميه ومن خراجه الضوء كمرقى سبحانه ليفتيسا كميدا فإن لم يكن هدون أصنان فيما ترك وحو كذا فإن لم يكن أدونا كسرنا فيما ترك سيده سيدكيس وحو كتغي ما يحمله وحو حنبارا مرقا عتاق منه وحكو حروبا يقدر الثلث ثلث قدره ولو وترك ماله حوليسا ولقيتك في يديه لبيس قعمات يعني مسألة الشيخ قهدي رحمه الله تعالى وحوي ينضون كان ديبا لغا حريسي ثنو دنتي haddaba mas'alada waxaa khilaafku ku jiray jumhuurtuna ay qabeen maalan waxa weeyaan addoonkani ma wuxuu ka xoroobayaa ra-ismaalka oo xoolihiian waxba la qaybin buu iska xoroobay markaaba mise horta xoolihi waa in la qaybiyo uludkuu ka xoroobayaa jumhuurta dee uludkuu ka xoroobayaabay qabeen saan soo sheegnay laakiin qolo kalena waxay qabeen ra-ismaalka ra-ismaalkeeda hadduu ka xoroobaya celcelis ma walaba ilaa umuu riyaal ka tagay sayidku wuu xoroobi isagu laakiin haddii markaas waxaa wey la yidhaha ulud buu ka xoroobayaa dee uludkii hadduu ka xoroobi karana ka xoroobi haddii kalena ulusku wuxuu ka gaadho unbaa xor ka noqonaya adoonkuba cadu isku bedelaya barkiina xoraya barkiina adoon wiya waaye marka haddii maalkii waxaa weeye ulusku uu ka xuruubi karana waa sax haddii uuna ka xuruubi karin adoonka muddo barkaa waa la istaajin isagii xoolihiisiiba waa la joojinayo ma xuruubayo kharaajkiisa iyo dheeftiisana la soo kulmiy ilaa maalka maqan ee sayidka uu ka la hubsanayo inuu ka xoroobi karo haddii sayidku markaa maalku ka tegay uu ka xoroobi karo uu xoroobayaa isagiiyo maalkiisuna way israacayaan haddii kalena sayidku wax uu ka xoroobi karo uludkii wuxuu sayidku ka tegey una addoonkan deeqay inuu ka xoroobanna iyadana markaa saddex meelood meesha saddexaad baa ka xoroobaya isaga marka addoonka saddex meelo loo qaybiyo maalkiisana uu iska haysanaya oo isaga laftiisa ayaa maalkiisa iska haysanaya باب الوصية دردارم بباب يهي في التدبير الضام خمرقة مدبر قال اسو دردارمو قال مالي وحو يريم الأمر أمركو المجتمع لو كل سيء عليه دوشيس عندنا نغاكتيدا أن كل عتاقة محرين كسو عتاقها رجل وحريه في وصية دردار وأوصى بها ودردارمي في صحة عافاظ ومردها محنوم أنه يردها وعشنية متى شاحل قدونه ويغيرها ودورنية متى شاحل قدونه ما لم يكن تدبيرا إنفنا تدبير يدبك حرين عين فإذا دبر مرق دبك حريه فلا سبيل له وضع وصنه إلى الرد إلى الرد ما شيء علمتي دبره دبك حريه ana wuxuu leeyahay eh, eh, waxa eh, ninkan yani markaas waxa weeyaan ninku nin hadduu wax horeeyo ama uu wax dardaarmo waxa uu dardaarmo ama xoreeyo ka noqon karaa laakiin haddii wuxu uu dibka xoran yahay iyo tadbiir hadduu yahay kama noqon karo waa saa macnaheedu imaam maalik saasuu ku wada raximah allahu tacaala oo mas'aladaa kama noqon karo ayaa ayuu leeyahay laakiin masalada laguma waafaqsano waaya kuluguma waafaqsano oo abu xaniifana kolley sidaasuu qabaa oo markaas wuxuu leeyahay kama noqon karo xataa waan ka noqda hadduu yidhaha ma banaan haddaba ibnu qudaama isagu masaladaasna ka hadlay wuxuu leeyahay asalka ahlucilmiga waxay ku ijmaceen qofka wax dardaarmay dardaaranka inuu ka noqon karo markaa ila alwasiyatu bilictaaq xoreyn inuu dardaarmo mooyaane taa iyada kama noqon karo wada xadiid baa loo daliishan karaa halaathun jidduhuna jiddun wahasnuhuna jiddun waayaa nikaax walaaq walcataaq xoreynta markaa waay allahu mustacaan caleyh tqla dardaarankiisa marka xilliguu doon u bedeli karaa waa sida markaas cadaa iyo jaabir ibn zayd iyo zuhri iyo qataati iyo maalik iyo shaafici iyo axmed iyo isxaaq iyo abthawr iyo shacbi raggaas siday qabaan ha allahu mustacaan wakadalika markaas waxaa weyaan shacbi iyo nusayrin iyo ibnu shuburmi iyo nakaci iyo sida ay qabaan weeyaan iyagana iyana halkaas masalada maranayaan calayhim raxmatullah halkaasay maranayaa masalada iyada laakiin masalada laysma waafaqsano oo kama noqon karo ayuu isagu leeyahay sheekhu raximahullahu tacaala laakiin wuxuu qabaa markaas waxaa weeyaan yani culimmada qeybo ka mida inuu ka noqon karo ayay qabaan markaas inuu ka noqon karo ayay qabaan markaa culimmada qeybo ka mida وايه sida raajixana waa inuu ka noqon karo sida raajixa sawaabkiina waa inuu ka noqon afwan sida raajixa sawaabka waa inuu ka noqon karo wasiima malik waa laga raajixsan yahay waxaanu dalishaynaa laba qiso qisadii caaisha imaam bukhari oo saxiix uu soo waxaan jeedaa uu soo saaray adal mufradka qisadaas waxay markaa caaisha nin bay dib ku xoreysay ninkii uu sixraa ama gabadh bay dib ku xoreysay gabadhii way sixirtay markaa xanjiya suufi waxay inta isugu dhajisay ayaa markaas waxa weeye sixirtay caaisha aad bay u xanuustay muddo dheer nin markaa dhakhtarnimo berigaa sheegan jiray ayaa loo tegay markaa waa loo tilmaamay wuxuu yidhi gabadh aad ii sheegaysiin waa gabadh sixiran buu yidhi waxaana sixirtay gabadh buu yidhi ya gabadhii sixirtay bay noqotay haddayba markaas waxaa weeyaan dhabteeda ilmo ku haysaa ilmaha laftiisana uu ku kaajay hadda buu yidhi saacadaas waaya caayisho markii loo soo noqday waa loo sheegay caaisho markii loo sheegay ayaa waxaa dhacday waxay tidhi wareedha waa hiblaan malayna bal soo eega hebladii waxaa loo tegey ilmihiina dhabtii ku haysa dhabteydana qoyantu ilmihii ku gaajay waa u yeedhay maamaadii sixirtay haayo kusugi kari waayey oo afkaa goostan lahaa markaas waxaa dhacday markaa waxay tidhi masaas ahaa ballan waxaan ku qaadayaa inaan kaa iibiyo aswa ulcarabi malakatan carabka ugu xun mulkiga ugu dhaqanka xun inaan kaa iibiyo sidii bay samayso ii soo raadiyey tidhi waa soo raadiyey ka ugu xun way ka iibisay idan maadaamay iibisay inuu halkaa ay ku tasaruftay in laga noqon karo sooma qaadan karno waa sidaas qiso kale oo iyadoo maxamed sheena xafsay iyadana saasoo kale ku dhacday addoon bay dib ka xoreysay addoonkii dib ay ka xoreysay waa sixro iyadana warmaadii sixirtay waxay tiri ahaa ma intan ixsaanku sameeyay adna waxa weeyaan sixirtay iikaadiyo war soo qabto way dhigatay xadu saaxir darbato bisayf soo ma isayf loo dhaxo la dilo sooma ha kulka gooyo way tiri kulki waa laga gooyay dhagta dhiga loo daray hadaba <laughs> waxa weeyaan hadii uu markaa ayna ku tasarufi karin meel dili karteen yaba saas weeyaan قال مالك وحو يرى وكل ولد من مكة ولدت هاي رشاء أمة عندهم أوصى بعتق أو أوصي بعتقها مرقى أو ضدارين مرقى أوصي الله ضدارين بعتقها حرين تيد ولم تدبر ديما لغا حضين فإن ولده الميد الله يعتقون محروبيا معها معيدة إذا عتق المرقى وحروبه وذلك أنغاسنا أن سيدة سيد كذا يغير ودورنا يا مرقى وصية وصية ديسة إن شاء ضدنا ويردها وعلنا يا مطا شاح لقدنا ولم يثبط لها عتاقته حرين مصنعني وإنما هي بمنزلة الرجل ننبي لمتى قال إزاريتي جاليديسا ان بقيه هذا عندي اكتدا دد باقاهته ان بقيه هذا باقاهته عندي اكتدا فلان تهبل حتى متلان قدبان يفيو حرقت ويان اه والله اعلم سلام سلام هكا